بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan ku soo dhex jirnay qeybtii asmaa'da asmaada waxaan ka soo qaadannay mujaradka iyo masiidka haddana waxaan gelaynaa atadkiir wataaniis min alasmaa asmaada waxay u qeybsantaa mudakar iyo mu'anas haddaba wuxuu ku saabsan yahay dersigan asmaada qaybteeda mudakarka ah iyo qaybta mu'anafka ah oo loola jeedo qeybta dhedig iyo qeybta lab asmaadu waa alfaad alfaadda marka waxay u qeybsantaa qeyb dhedig iyo qayb lab qaalu waxay dhaheen atadkiiru huwa alaslu fi lasmaa asmaada waxaa asal ku ah labnimada falam yaxtaj ama falam yuxtaj ilaa calaamatin bacdamaa asal uu yahay looma baahan calaamad yucrafu biha oo mudakarkaas lagu aqoonsado ilaan asaga asal eh waataaniisu taaniiskuna farcun canhu can ilmudaker mudakerkaas buu ka yahay farac taaniisku waa farcun can ilmudaker dhadigu waa farac oo wuxuu farac ka yahay labka sida insaanka asalkiisaba dhadigu uu farac uga yahay labkaa ilaan waxaa asal u ah insaanka nabiyullaahi aadam xawaana asagaa laga soo farcay oo feertiisii baa laga abuuray saas daraaddeed nabiyullaahi aadam waa asal xawaana waa faracii dadka intooda kalena ayay ka farcameen idan almudakar huwa alaslu waalmu'anath farc fakaana laabudda markaas waxaa lagama maarmaan ahayd bacdamaa mu'anadkuu farac yahay laabudda lahu mu'anadka waxaa lagama maarmaan u ah min calaamatin calaamad yucrafu biha oo lagu aqoonsado markaas waa inuu yeesho calaamad lagu garto laakiin mudakarku calaamad uma baahna sababtoo ah isaga asalkii ah wixii asal aan ahayna calaamad u baahan lagu aqoonsado anwaacu lmu'anad mu'anadka noocyadiisa wuxuu u qaybsamaa u yidhaha saddex qaybood mu'anahun xaqiiqi iyo muanathun lafdi iyo muanath majaazi saddexdaas qaybood almuanath alxaqiiqi muanathka dhabta ah waa kee dhediga dhab dhabta ah huwa maa dalla muanathka xaqiiqiga ah waa lafdiga kutusiya yacni waa lafdiga loo isticmaalo calaa unhaa mid dhedig daati farjin oo xubin taran leh oo min alinsaan am insaan haado aw ilxayawaan tusaale ahaan faatima waa lafdi loo isticmaalo unha daati farjin min alinsaan hind waa sidoo kale kubraa insaanna waa loo isticmaali karaa waxaa kaloo loo isticmaali karaa maxay xayawaan nufasaa waxaa loo isticmaalaa unhaa daatu farjin min alinsaan waa haweeney umul ah umuusha markay ku jirta waxaa la yidhaha nufasaa mu'anadkan haddaba xaqiiqiga ah ta'niidkiisu wuxuu noqon karaa ta wuxuu mu'anadka ku yahay calaamadiisu ta bay noqon kartaa waxaa kale oo ay noqon kartaa alif waxaa kale oo ay noqon kartaa ta'niid xagga macnaha ah faatima waa mu'anathun bitaa hindun waa muanasun bilmacnaa kubraa waa muanasun bilalif nufasana waa muanasun bilalif intiiba marka ku miisaaliyey midna taaniiskiisu waa ta midna taaniiskiisu waa alif midna taaniiskiisu waa xagga macnaha muanasun lafdiyun kan kale waa muanadka xagga lafdiga muanadka ka ah muanasun lafdiyun waxaa loo jeedaa lafdiga ayaa calaamad taaniis ku jirtaa laakiin dhab ahaantii waa mudakar mu'anathun lafdiyun mudakarun xaqiiqa xaqiiqahaantii waa mudakar mu'anahka lafdigaana maa kaana fiihi calaamatu taaniis waa wixii calaamad taaniis ay ku jirto sida ta'doo kale ayuu wataa wadalla calaa mudakarin laakiin waa hee mudakar waxa loo isticmaalo laakiin waa mudakar sida xamzatu usaamatu iyo wixii la mid ah waa muanasun lafdan mudakarun xaqiiqatan xaqiiqaantiisna waa mudakar kan saddexaad muanathun majaazi muanath oo taaniifkiisu xaqiiqo uusan ahayn ee uu yahay majaaz maa laysa lahu farjun waa wixii xubin taran aan lahayn sida gurfatun waa qol suqraa mid yar saxraa laakiin haddaba ka hor waxaan soo marnay kubraa soo ma ahayn kubraana suqraa bay la mid tahay haddaba waxaa ogaataa suqraa iyo kubraa waa ismu tafdiil waa wasfi wuxuu ku xiran yahay wuxuu wasfiga u yahay haddii aad tidhaahdo imra'atun kubraa markaas wuxuu gelayaa muanadkii xaqiiqiga ahaa sidoo kale haddaad tidhaahdo imra'atun suqraa waa la mid aydana laakiin suqraa waxaa kaloo loo isticmaali karaa wax insaanna aan ahayn xayawaanna aan ahayn waa loo isticmaali karaa hadda marka qeybtaasuu soo hoosgela muanadka majaasiga u soo hoosgela haddii uu yahay mu'anas oo insaanna aan ahayn xayawaan aan ahay oo waxaad dhihi kartaa mas'alatun suqraa mas'alatun kubraa almas'alatu suqraa almas'alatu lkubraa baa la dhahaa saxraa dhulkii saxaraha ahaa lama degaan daarun waa guri daartii xarbun waa dagaal shamsun waa qorax mu'anadkan majaaziga ah ta'niidkiisu saddexda qeyboodba waa noqdaa mu'anathun bita waa noqdaa sida gurfa mu'anath bilalif waa noqdaa sida suqra iyo saxraa waxaa kale uu noqdaa mu'anathun bilmacnaa sida daarun xarbun shamsun intaba waa noqdaa haddii uu ta wato waa la fahmay taaniidkiisa ah calaamad daahiraha ku tusinee haddii uu alif watana sidoo kale taaniidkiisa waxaa ku tusinaya calaamadaasi daahirka oo ah alifta ama aliftaasi ha ahaato maqsuuro ama mamduuda ha ahaato laakiin labada calaamadood midna hadduusan wadan waana mu'anath lagu leeyahay see lagu fahmaa taaniidkiisa waxaa lagu fahmaa in ficilkiisa la taaniifiyo ama damiir uu usoo laabto isagoo mu'anas ah ama haddii kale nactigiisa la ta'niifiyo waxaasoo dhan waa lagu gartaa hadda waxaa haysataa daarun sooma haysatid waxyaabaha lagu fahmi karo waxaa ka mid ah in damiirka u soo laabana uu yahay muanas oo waxaa leedahay addaara banaytuhaa ee banaytuhu dhihi damiirka marka wuxuu ku tusinaa inay tahay muanas qur-aanka waxaa ku jirtaa ama haddii kale ficilkiisa la taaniisiyo ficilkiisa in la taaniisiyo qur-aanka waxaa ku jirtaa xataa tadaca alxarbu wsaarahaa laba calaamadood oo taaniidka xarbu inay muanad tahay kutusinaya baa meesha taalla xataa tadaca alxarbu wsaar alxarbu calaamo taaniis daahira ma haysato ta'na ma wadato alifna ma wadato maca daalika waa muanad oo see lagu fahmi inuu muanad yahay xataa tadaca hadduu mudakar yahay maxaa leehi lahaa xataa yadaca wsaarahaa hadduu mudakar yahay maxaa lihi lahaa owsaarahu ishaaradana waa lagu fahmaa sidoo kale haadaa xarbun dhihi maysid haadihi xarbun aan leeyahay sidoo kale waxaan dhahnay wasfigana waa lagu fahmaa ah. alxarbu alcaalami miyaa la yidhahdaa mase alxarbu alcaalamiya caalamiyatu maxaa ta'da loo raaciyey eh. lannahu muanaf ta'niidkiisa waxyaabahaasoo dhan marka waa lagu gartaa calaamaatu taniif calaamaadka dhedignimada dakara albasriyuuna calaamatayn basriyiintu waxay sheegeen marka wuxuu ka hadlaa hadda calaamaadkii ta'niidka oo daahirka ahaa ee midii macnahayd uu iska dhaafay ilan taas calaamad daahira ma laha waxaa lagu fahmaa uun ficilkaas ta'niidkiisa iyo damiirka usoo laabana iyo wasfiga iyo ishaaradii wixii la mid ah dakara albasriyuuna waxay sheegeen calaamatayni laba calaamadood ataa waalif ta iyo alif wa dahabuu waxay ku tageen ilaa ana almamduuda alifutaaniidka mamduudada ah farcun can ilmaqsuura inay tahay alifutaaniidkii maqsuurada ahayd laftigeeda alifta loo yaqaano alifutaaniis baa waxay u qaybsantaa laba qaybood alifutaaniis almaqsuura iyo alifutaaniis almamduuda maqsuurana waxaa laga wadaa lama midin ma midna suqraa ma midna hadda mamduudadana way midan tahay waa la taagaa sawdaa-u aa leeyahay xamraa-u laakiin tan suqraa kubraa ma midaysid midda aan midnayna suqraa la yihahdaa midda midanna maxaa la yidhaahdaa mamduudo yan midda aan midnaynna waxaa la yidhaahdaa maqsuura midda midanna waxaa la yidhahdaa mamduuda waxay leeyihiin basriyiintu middaan mamduudada ah waa middii maqsuurada ahayd laftigeedii oo say ku tahay tusaale ahaan xamraau soo ma haysatid waxay leeyihiin asalkeedii wuxuu ahaa tusaale xamraa oo waxay la mid tahay suqra iyo kubraa markeedii hore xamraa oo alifutaniif maqsuuro ay u dambeydo waxaa la damcay marka in la mido see lagu midi karaa ra'dan kor dhigan waa in laga dambaysiiyo alif si codku uu u dheeraado xamraa si loo yidhaahdo ilaan waxaa lagu midi karaa xaraf kasta xarakadiisa xaraf u mujaanisa in laga daba mariyo ra'dan hadda sooma kor dhigna waxaad ku midi kartaa inaad alif ka dambaysiido hadduu godan yahana waaw hadduu hoos dhigan yahayna ya saasaa lagu midi karaa si marka loo mida waxay yidhaahdeen alif ayaa laga hormariyey alifu aliftaasoo loo keenay liajli almaddi maxaa kulmay haddaba kelimada aakhirkeeda meeqa alifaa ku kulantay laba alif tan horena loo ziyaadiyey liajli almaddi tan dambana ay tahay alifutaaniidkii faila u socotiin kelimada akhirkeeda markii laba alif ay ku kulmeen iltiqaa'u saakinayn baa dhacay waxaa lagama maarmaana in laga takhalluso oo see looga takhallusi karaa haddii labadooda mid kamida la xadfo ta'niidkii maqsuuranimadiisuu ku soo laabana waxaana la rabaa hadda in la mido xamraa sow nooma aha mid haddaan goyno xamraa alifta waxaan usoo ziyaadinay oo ah inaan wax midno meeshay ka baxeen marka labadooda mid ka mida ah lama xadfi karo ilaan xadafku dhibaatuu keena oo ah midkii aan rabnay inuu meesha ka baxo anna waxaan rabnaa inaan wax midno labadooda mid ka mid ah labada alif midna lama jari karo tan horena lama jari karo tan dambana lama jari karo labada alif waa in mid kamida ah hamze loo bedelo tan hore oo loo siyaadiyey liajli lmaddi haddii hamse loo bedelo wixii loo keenay oo in wax la mido ayaa meesha ka baxa see la yeelaa alifu ayaa hamse loo rogay markaase waxay noqotay xamraau haddaba hamsadan waa alifu ta'niidkii kasoo gadootay la soco waa alifu maqsuurada ahayd oo hamse loo rogay oo maxaa hamse loogu rogay hadda laba alifaa kulmay alifu taaniiskii iyo aliftii loo ziyaadiyey liajli lmaddi saasay leeyihiin haddii lagu weydiiyo hadda saxraau u alifu taaniis maku jira ahaa oo aw alifu taaniisku alifu taaniisku waa hamzada u dambayda midda ay kasoo gadoontay hamzada ka taagan alifu taaniiskii la soco mafhuumaho wadahabuu waxay ku tageen ilaa ana almamduuda farcun inay farc ka tahay can ilmaqsuura wadahaba alkuufiyuuna waxay ku tagay ilaa ana alcalaamaati halaaثun calaamaadku waa saddex attaau waalif waalhamza hamzada dambe oo xamraa u ku jirtaa oo calaamata anaytay leeyihiin baynamaa basriyiintu ay leyihin may waa aliftii laftigeedii hamze loo rogay fi mili saxraa hamzadaasoo saxraa ku jirta taau taanii calaamaadka ta'niidka ah saddex kama dhigin ama labo taawtaaniidkan ka bilaabin wa takuunu fii maa meelaha soo socota ayay gashaa ko waxay gashaa fi sifaati sifaatka xaggeyna gelee mudakarka mise muanafka muanafka qaariun waa mudakar qaari'atun waa muanafkii calaamad taaniidka ku jirta waa ah muslimun waa nin hoggaansamay muslimatun gabar hoggaansantay waqad tajii'u fi ljawaamid waxaa dhici kartaa taadu inay gasho asmaada jaamidka ah oo sifaadka aan ahayn walaakin dalika qaliilun hase yeeshee wuu yaryahay laa yanqaasu qiyaasan maaha isimkii jaamida ah oo aad damacdo inaad ta'niiftado adigu taa ma geli kartid tusaale ahaan rajulun rajulatun shaykhun shaykhatun insaanun insaanatun mafhuumaho rajulun rajulatun waa haweenay nin ah yani dirac ah shaykhun waa nin da-a sheekhatun gabar da-ah ah. qof dumaroo oo da-ah ah gabowday insaan insaanatun rajul iyo shaykh iyo insaan wuxuu leeyahy waa asmaa jaamid ah labo ta'tii ziyaadatu taa'i ta'da ziyaadadeeda waxay u imaataa litamyiizi alwaaxid min jinsi waaxidka in laga sooco jinsigiisa waxaa jira wax la yidhaahdo ismu jinsi jamac ismuljins aljamci ismu jinsigu jamacu mufradka ta uu wataa jamciisana ta'daa ka dhaafee bis mufradku ta uu wataa markaa jamaca rabtana ta'daa ka goynee waa meeshuu ku leeyahay litamyiizi lwaaxid min jinsihi meesha uu galana waa laba nooc waa makhluuqaat iyo masnuucaat makhluuqaad waxaa laga wadaa ashyaa ilaahay uu abuuray oo insaanku wax sanca uusan ku lahayn masnuucaadkan waxaa laga wadaa waxyaabo insaanku uu sanceeyey waxyaabaha insaanku uu sanceeyey makhluuqaadka ilaahay miyaysan ku jirin haa waa ku jiraan laakiin ficil insaana ku jira makhluuqaadkana insaanku sancadiisa iyo ficilkiisa midna kuma jiro tusaale ahaan tamrun tamratun naklun naklatun tamrun ma jamaca hadda mase waa waaxid waa timir tamratunna waa hal xabo hal timir naklatun hal geed oo geed timireed ah naklunna geedihii badnaay waa makhluuqaadkii insaanku sancada uusan ku lahayn masnuucaadkana waxaa ka mid a ah safiinun safiinatun waxaa kale oo ka mid a ah makhluuqaadka intaynaan masnuucaadka u gudbin waxaa ka mid ah shajaratun shajar baqaratun baqar waa la mid masnuucaadka waxaa ka mid a ah safiinatun hal doon safiin doono badan doonyo qalans qalansuwa qalansuwa waa koofida madaxa la gashado jaakadaha qaarkood koofi oo meeshan ka raaraca oo saan loo soo soo ma laha jaakadaha qaarkood hababuhu kale ay la qaato hadhow markaa rabtana aa iska bixine khamiisyada qaarkoodna waa lagu sameeyaa oo inta badan maqaaribada isticmaala qamiisyada noocaas ah baashaasa marka waxaa la yidhaha qalansuwa marka la jamciyana qalansin ayaa la yidhaahdaa qalansin waa sinkuwa hoos dhigan yahay yaad yaa ka go-an oo wawda kasoo gadoontay tadkhulu taa waxay gashaa lidalaalati cala almubaalaqa inay ku tusido mubaalaqo ka badbadin qofka wax wariya oo wariyaha ah waxaa la yidhaahdaa raawin ayaa la yidhaahdaa fulaanun raawin waa qof axaadiista tusaale ahaan wariya markii waxwarintiisu ay badato baa waxaa la yidhahdaa fulaanun raawiya tada maxaa loogu daraa lidalaalati calaa kahrati riwaayaatihi riwaayaatkiisu ina inay badan yihiin si uu kuu tusiyo marka raawin waa qof wax wariya raawiya laakiin waa kahiiru riwaaya tusaadu taa-u waa la ziyaaday lita'kiidi lmubaalaqa mubaalaqo ku tusin maayee siiqada laftigeeda mubaalaqo ku tusina laakiin mubaalaqadaas inuu ta'kiidiyo darteeda ta'da loo ziyaadiyaa maxaa ka mid ah caalim waa nin aqoon leh marka la rabo in la yidhaahdo waa nin aqoon badan oo khabiir ah waxaa leedahay callaamun facaal min awsaani mubaalaqa soo ma ahayn sodaas ma ahayn facaal sida kadaab iyo akaal iyo sharaab min awsaani lmubaalaqa marka callaam waa nin cilmigiisu aqoontiisu badan tahay haddii ta lagu daro mubaalaqa may kutusina maya mubaalaqada waxaaba kutusiday callaamta laftigeeda waxay kutusiday kasrat lcilmi haddii ta lagu daro mubaalaqadii callaama ay ku tusaday unbay sii ta'kiidinee bes marka waxaa leeyahay callaamatun waa nin aqoontiisu badan tahay likaiiri cilmi qofka cilmigiisu badan yahay wasiidati ta tada waxaa loo ziyaadiyey litaakiidi macna almubaalagati fi siiqa macnaha mubaalaqada ah oo siiqada ku jirta siiqada facaal ah mubaalaqasuu kuma jirto mubaalaqadaas inay ta'kiidida bisaa loo ziyaadiyey tusaadu taa-u taada waa la jeeda ciwadan can yaayi mafaaciil mafaaciil yaadeeda iyadoo ciwadka ah siiqatu muntaha aljumuuc laba wasanay lahayd mafaacil iyo mafaaciil mararka qaarkood waxaa dhici karta mafaaciil ya inta layska daayo inta la keeno waa dhici kartaa ta'du markaas waxay ciwad ka tahay ya'dii mafaaciil tusaale ahaan zindiiq ayaa la jamciyey zindiiq oo qofka munaafiqa ah ayaa waxaa la yidhaha zindiiq alladii yudhiru alislaam wa yubtinu lkufr ba waxaa la yidhahdaa zindiiq meeshii munaafiq laga dhihi lahaa waxa la zindiiq marka zindiiqi munaafiq waa isku mid haddaba zindiiq waxaa lagu jamcin lahaa asal ahaantiisa zanaadiiq ayaa lagu jamcin lahaa sababtu maxay tahay hadde wuxuu la mid yahay qindiiluu la mid yahay qindiil layrka soo maaha qindiil haddaa jamcinaya maxaa leedahay qanaadiil soo dhihi maydid kaasuu la mid yahay meeshii marka zanaadiiq laga dhila oo daalka ya iyo qaafay ka dabamarinlaan yadiyaa laiska gooyey daalkii iyo qaafkiyaa laisku xijiya taa ah xagga dambe la dhig markaas waa l zanaadiqa fataaw ciwadun can ilyaa yaadi ciwad ka tahay zanaadiqa zanaadiq jaxaajixa waa jamcu jaxjaax waxaa la yidhaahdaa rajulun jaxjaax idaa kaana sayida kariima ninka sayidka aho deeqsiga ama waxaa la yidhaha jaxjaax marka la jamciyo jamciisu asal wuxuu ku imaan lahaa jaxaajiix buu ku imaan lahaa saasuu ku imaan lahaa meeshii jaxaajiix laga dhihi lahaa ya-dii waa la tuuray booskeediina ta baa la keenay markaasa waxaa la yidhi jaxaajixa ah. asalkeedana wuxuu ahaa jaxaajiix saas in la dhaho yacni tusaadu taw tada waa lasia lidalaalati cala anasab si ay kuu tusido nasabka waxaa loola jeedaa ana ataa takunu fi ljamci ciwada can yaai nasab nasabka waxaa ku tusiyaa ya la yidhahdo yaa unisba oo baqdaad aad rabto qof inaad u tiirido o u nisbaydo baqdaadiyun baa dhahaysaa fahaadi hadi lyaau tadullu cala anisba ninkan inuu u nisbo sheegana magaalada baqdaad markaad rabto maka inaad u nisbaydo tada waa iska goynaya waxaa leedahay makiyun fahaadi hadi lyaa tadullu cala nisba meeshii ya laga isticmaali lahaa ayaa jamaca waxaa la isticmaalaa ta ta'du marka waxay ciwad ka tahay ya-dii yaa u nisbihii oo mufradka ku jirtay tusaale ahaan almanaadira almanaadira waxay u nisbe sheegtaa nin la yidhaahdo mundir ibnu maai samaa mundir ibnu maai samaa haddaba mufradkeeda waa mundiriyun haddii aad rabto nin inaa u tiirido mundir ibni maai sama waxaa leedahay rajulun mundiriyun waa nisba ilaa mundir ibni maai sama haddii niman badan ay yihiinna haaulaa'i manaadira saasaa leedahay tadaasi marka waxay ciwad ka tahay yadii mufradka ku jirtay mufradkana ya u isticmaalay jamcana ta nimankan manaadirada ah dowlad oo iiraaniyiintu ayuu gacantooda ay ku dhiseen nimankii nimankan iiraaniyiinta oo waagii hore farisiyiinta la dhihi jiray dowlad ayuu gacantooda ay ku dhiseen ayay madax ka ahaayeen manaadiradu dowladdaasoo ka dhisnayd meel la yidhaahdo xiira xiirana waa meel ciraaq iyo iiraan u dhaxayda waxay marka ugu tala galeen inay dowladnimadooda ay ku ilaashadaan wixii carab dhib xaggooda uga yimaad nimankan inay ka difaacaan hadhowdii haddii ay damcaan inay dagaal ay reer yurub la galaanna dowladdii kaloo weyneed oo roomaanka markay damcaan inay dagaal la galaan carabtan iska hormarinayaan khalaas ciidankooda marka markii nimankan lalaay laayay kadib uu dagaalka gelaa marka waa dowlad nimanka iraaniyiinta ay ciraaq iyo iiraan meel u dhexaysa ka aasaaseen bay madax ka ahayeen manaadiraa la dhihi jiray waxaa kale oo ka mid ah alazaariqa alazaariqa azaariqadu waxay u nisbo sheegtaa nin la dhihi jira naafic ibnu lazraq naafic ibnu lazraq wa kaana rajula min alkhawaarij wuxuuna nin khawaarijta ka mid ah wuxuu ka mid ahaa raggii kasoo horjeestay markii dadkii muslimiinta ahaa ee isku baaba'ay dagaalkii sifiin markii uu dhacay labadii saxaabi cali iyo mucaawiya markii la damca in la keeno oo la heshiisiyo dadkii ka soo horjeestay buu ku jiray marka wuxuu yihahd calina waa gaal qolada isaga la socotana waa gaalo wixii heshiiskaas galaana waa gaalo naafic ibnu lasraq xadiis baa marka ku soo arooray oo nin saxaabi ah uu warinaa wuxuu leeyahay lacana allaahu lazaariqa wuxuu leeyahay azaariqada niman keliya lacnad ilaahay ku dhacdo markaasaa waxaa la yidhaha ma azaariqada keligood base khawaarij markaasuu wuxuu leedahay khawaarijta oo dhan wuxuu yihi markaas samictu rasuul allah sala allahu alayh wala ali wasalam yaquul hum kilaabu ahli nnaar dadka naarta gelaawa eeyahoodii nimankaas nabigoo dhaha baan maqlay buu yidhaha sala allahu alayh waala ali wasalam waxay u nisbe haddaba ninkaas naafic ibnu azraq la dhihi jiray hum firqatu min alkhawaarij meeshii laga dhihi lahaa rajulun azraqiyun ayaa jamca waxaa leeyahay rijaalun azaariqa waxaa kale oo ka mid a ah alqaraamita qaraamidadu waxay u nisbe sheegtaa nin la dhihi jiray xamdaan qirmid bikasri alqaafi waalmiim qirmid qaraamidaduna waa qeyb ka mida ismaaciiliyada ismaaciiliyaduna waa firqatun min alraafida waana baatiniye waaye baatiniyada qeyb ka mida firqo ka mida baa waxaa la yihahdaa alqaraamita meeshii laga dhihi lahaa haddaba rajulun qirmitiyun laga dhihi lahaa baa waxaa leeyahay qaraamita saasaa leeyahay maqrib almaqrib alislaami iyo masar mar baa waxaa ka talin jira nimankan qaraamitada ah laakiin magac kale ay la baxeen oo waxaa loo oqon jiray addowla alfaatimiya adowla alfaatimiya faatimiya maxaa loogu magaaba waxay leeyihiin tarankii faatima binti rasuuli illah sala allahu alay wasalam baan ka midna ayay leeyihiin waana kadib hadde waa niman qaraamito ah oo baatiniyiin ah uruuntii lasoo maray qarni ka mid ah ayadoo dadka muslimiinta ay xajinayeen bay intay kacbada tageen ee allaale wixii xajinayana waa laayeen wixii dumar ay kufsa karaan waa kufsadeen xajul aswadkiina waaba iska qaateen waa la tageen dhowr iyo labaatan sana ay la maqnaayeen xajul aswadka waa damba un laga soo celiyey wamaca dalika yantasibuuna ilaa faatima binti rasuuli illaah sala allahu alayh waala wasalam caamada haddii uu yimaado nin oo u yihaahdo nabiga sala allahu alayh waala ali wasalam tarankiisii aan ka mid ahay oo wiilashiisii ay dhaleen nabigu wiilashiisi miyaa wax dhalay hadda nabigu wiilashiisi waxma dhalin ayagoo yaryar bay dhinteen oo qaan gaarin hadduu yidhahdo nabiga tarankiisii baan ka mid ahay in badan ah oo caamada kamid waa iska raaceen yani oo saallanta inay raacaan qofku hadduu ujeeddo leeyahaanoo ilaahay inuusan ka cabsanayna waa u sahlan tahay si allaale siduu ujeedadiis uu ku fusho karo waddo alla waddaduu ku fusho karo inuu soo marana waa u sahlan tahay aaday ugu sahlan tahay nimankan baatiniyiinta ah faatima waxay u nisbo sheegeen inay dowladnimo ay ku gaaraan oo dadka muslimiinta ay laayaan waana ku gaareen maqribna waa qabsadeen masarna waa qabsadeen ilaa waagii dambe ninkii salaaxudiin ilayuubi la dhihi jiray raxmat ullaahi calayhi uu rijsigoodii iyo qurunkoodii dadkii muslimiinta ah uu ka tahiray waxaa kaloo ka mid ah almahaaliba waa nisba ilaa muhallib ibnu abi sufra waana nin taabiciya nin geesiyuu ahaa nin wasiirhu ahaa wuxuuna joogi jiray waagii xajaaj ibnu yuusuf uu ciraaq uu ka talinayay muhallib ibn abi sufra nin wasiir u ahaa nin geesiyana u ahaa ciidamada nin hogaamiyana u ahaa caruurtiisii iyo tarankiisii baa marka waxaa loo yaqaana almahaaliba saasaa lahaa hadduu hal xabaya waxaa leedahay muhallibiyun baa leeyahay laakiin markay badan yihiin mahaaliba saasaa la yihahdaa waxaa kaloo ka mid ah albaraabira baraabirada waa nisba ila albarbar waxay yidhaahdaan culummada taariikhdu baraabiradu waa laba nooc baraabiratu sharqi iyo baraabiratu lqarbi baraabiratu lqarbi waa nimankan berberiyiinta la yidhaahdo oo waqooyiga afrika ku nool algeria waa joogaan marocco waa degan yihiin wadamada noocaasa libiya xataa inay wax ka degan yihin baa dhici karta almaqrib alislaami bay kolleyba degan yihiin ilaa laankaana waa degan yihiin baraabira la yihahdaa kuwaas marka waa baraabiratu lmaqrib baraabiratu sharqina waxay dhaheen waa dad deganaa jiray geeska afrika baraabiratu sharqi waxayna yidhaahdeen waxaa loo nisbeeyaa ayaga meel la yidhaahdo barbara meesha hadda eh, deked way ku taalo dekeda barbara waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a ah ninka la yidhaahdo ibnu khalduun saaxibu taariikh wuxuu leeyahy magaalada berbera dadkii gabaygooda ku soo qaaday waxaa kamid ahaa ninkii la dhihi jiray imru'ulqays imru'ulqays goormu ah islaamkii imishuu ka horreeyey badan buu ka horeeyey wuxuu leeyahay magaalada berbera dadkii gabayga ku sheegay waxaa ka mid ahaa imru ulqays marka beytka uu sheega oo uu tilmaamay inkastoo hadda uusan soo qaadin laakiin wuxuu ku jiraa qasiido imru'ul qays uu leeyahay oo raa'iyo ah waa qasiidadii ay ku jirtay bakaa saaxibii lamaa ra'a darba duunahu ayqan anna laaxiqaani bikaysara faqultu lahu laa tabki caynuka inamaa nuxaawilu mulkan ow namuuta fanucdara marka waxaa ku jiray qeyb dambe ou leeyahay min khayli barbara yacni faras buu ammaanaa wuxuu leeyahay faras khatarahan wataa oo ka mida ah fardihii berbera imruqaysa saas dhahaa ibnu khalduun marku wuxuu leeyahay berberada uu sheega waa berberadan geeskan furta ku taalou leeyahay baxrulqulzum baxrulaxmar hadda meeshuu loo yaqaano waagi hore baxrulqulzum aa la dhihi jira marka baxrulqulzum haddaa maqasho waa baxrulaxmar marka wuxuu leeyahay halkaasu ku sheegay wuxuu yidhi tusaadu taa-u ta'da waa la ziyaaday limujaradi takfiiri alxuruuf xuruufta in lagu badiyo keliya ayadoo ujeedadu ay tahay yacnii in xuruufta la badiyo qaryatun waa tuulo baldatun gurfatun waa litakfiiri faqad macno kaloo soo kordhina malaanu leeyahay wallahu aclam halkaas ka jiro